jirnay waxa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay uu ka baryey inaan ummaddiisa cadow kore lagu sallidin inaan abaarna lagu salidin iyo nabigu wuxuu kaloo weydiistay calayhi salaatu wasalaam in aan lagu sal inay dhexdooda ilaahay uusan isku salidin laba marka waa laga yeelay oo inaan abaar lagu sallidin ama cadow kale aysan maaragtay ka adkaan waa laga yeelay laakiin middii ahaa iyaga dhexdooda lagama yeelin waana midda muslimiinta meesha laga soo galo dhibaatadu ay ka dhacdo dhexdooda gaaladuna markaas ay ka faa'iidaystaan ilaahay hana daaweyn nabiguna wuxuu sidaa u sheegaya macnaha maacan in la quusto waxaa weeyaan in la ogaado fitnada iyo muslimiinta balaayadu inay dhexooda ka timaado oo markaa laga digtoonaado oo laga foojignaado oo wax alla wixii ummadda maslaxadeeda iyo wanaaggeeda in lagu dadaalo wixii fasaad daatalbeyn maaragtay ka dhaliya in laga fogaado dhib kastoo ummaddeeda ka dhex dhacana haddii lasii horiyo waa un ishticaal unbuu sii faa'iidaysanaya meel uu ku dhammaanaa ma laha xadiidkaa noo faa'iideyn doona waxaas oo dhan wuxuu yidhi marka nabigu alay xadiidku wuxuu ahaa rabbigaa markaasu wuxuu ku yidhi wa ina rabbii qaala wuxuu yidhi yaa muxamed idaa qadaytu qadaa'an anigu haddaan wax xugmiyo fa innahu sha'nii laa yuraddu lama radinaayo wa innii acdaytuka waxaan ku siiyey liummatika ummaddaada waxaan kuu siiyey oon kaa yeelay ummaddaada u oggolaaday allaa uhlikahum inaana ku haligin oo ku baabi'in bisanatin caama sanadu waa abaarta caamadan waa abaar camimto dhulka muslimkaoo dhan wada camim ee meelba abaar ka dhacee meel la barwaaqo markaasa laysku gurmanaya taas waa kaa yeelay wa anlaa usallita calayhim inaanan ku dirin oonan gacanta ka saarin caduwan cadow oo min siwaa anfusihim ayaga cid kale ah oo cadow baajeed inaana ku sallidin oo cadow kale aana ku sallidin oo ayaga aan ahayn fayastabiixa marka uu maaragtay bannaysto gacanta ku dhigo baydatahum wixii ay haysteen iyo maaragtay cawaasimtoodii iyo dhulkoodii dulucda ahaa aysan maaragtay gacanta ku dhigin walow ijtamaca calayhim cadowgaasi haba isaga soo aruuro oo min aqtaarihaa dhulka dhinacyaalkiisaba isaga yimaado laakiin halaaggu muxuu uga imaanaya xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado bacduhum bacdi qaarkood yahliku bacdan qaar kale uu ka halaago wayasbi bacduhum bacdan qaarba qaar kale oo ka qafaasho ayagu qololba qolo waa gaalo iyo waa ku jihaadayna inta la yidhaahdo la ys addoonsadoo layska baabiyo ama qabiil ama maaragtay casabiyaad ama qowmiyaad waxyaalahaas marka la ysku baabi'iyo hadhow markuu arko cadowgiioo daciifa ayaa markuu qabsanaya markay hadda ugu dambayso khalaafadii turkiga u yimaadeen carab dhegta inta loogu sheega waxaa la yidhi turki waa idin gumaysatahay ka xorooba annagaa idin saacidayno turkinanta dhegta loogu sheegay xalay carabtaan idin laynayso meel kastaba maxaad ku falaysaan annagaa dhulkiina barwaaqo idin noqonaynayo khilaafadan iyo waxaanba iska daayay iyo ciidankan idinka oo meel kastan kaga dhimanaya dhulkiinna u barwaaqooba halkaasna iiraan iyana nimankii shiicada lagu sallido waxaa layidhi la dagaalama turkiyaalkoo maanta ma arkaysa shiicanimadiinna iyo faarisnimadiinni iyo maaragtay wataninimadiinni soo ceshada halkaasaa lagu yidhi qolo walba marka dhegta saas wax loogu sheegay afrikana dad muslimiinay u badnaayeene intii gaaladaha isticmaalku markuu u yimi intuu gaala isbaxbaray intii gaalada ahayd oo idaaradii u dhiibay oo muslimiintana cagta hoosteeda uu geliyey kutubaha xataa waa gubi jiray yar hadda oo doctooroo senegaal jaamacadaan iskala baxnay senegaal ku aragnay wuxuu yidhi aabbahi kutubtiisa intuu la cararo muritaaniya geeyow dhaha sababtoo ah isticmaalku waa u gubaya dadkii wax hallaaraha haba yaraatay iyo horumar maarata uma oggolo muslimiinta ahaa marka hadda tii oo ka daranoo hadha jahanami aha marka lasii wado dadkii muslimiinta ahaana marka ma baraarugsana ayagii unbaa marka birta isula sii jeedo waa lasii qaybsamaya maalin kale ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo laakiin in lagu dadaalo culummada iyo cuqaashaba dadka muslimkaa ah dhexdiisii loo wanaajin lahaa rawaahu waxaa wariyey intaan horta muslim baa wariyey wa rawaahu waxaa wariyey qaybtaana alburqaani ninka la yidhaahdo fii saxiixi ayuu wariyey oo burqaani wuxuu leeyahay kitaab oo maanta ma arkaysa oo axaadiisa saxiixeynka uu ku takhriijiyey marka ziyaadaadna waa ku dara wasaada markaasu wuxuu ku daray riwaayadda burqaani abu daa-uudna waa wariye waa in muslim intii hore ku gaabsaya laakiin intan dambana waa sax weeye wa inamaa akhaafu waxaan u baqayaa calaa ummatii aniga ummaddeeda waxaan uga baqayaa al a'immata almudilliina a'immada maanta ma arkaysaa waxbaadiya ayaan ka baqayaa a'immadaa waxbaadiya saddex qayboodii ka kooban yihiin kuwa saldada gacanta kuha iyo xoogga kuwa culummadaahoo diinta yaqaana iyo kuwa cubaadda intuba ta'hiir bay leeyihiin ta'hiirka hadday si fiican u istikhdaamsadaan oo loo adeegsana ummaddu way ku kobcaysaa hadday si xun u istikhdaamsaan ummad waa baaba-aysaa hadduu hadda ninkii suldaanka ahaa oo cadaalad ou sameeyo uu diintii oo maaragtay uu dar yeelana haddii xooggiibuu haystaa xooggii diintii uu ku xoojinaya oo cadowgii oo maaragtay muslimka uu ka difaaco haddow laakiin oo ummaddii ku soo jeesto cadowgii la saftana hadda ummaddii diinta waa baabi'aysaa culimmadii hadday ruunta ka sheegaan oo diinta u sheegaan ummaddii hanuuniyaan islaax ka sameeyaan wanaajiyaan ummaddii horay kacaysaa kuwii cibaadaha dadku cibaadaadkooda fiirsanaya hadday cibaadadii ka dhigtaan waxay dadka ay ku cunaan ku aluugeystaan oo dadka ay ka faa'iidaystaan oo isku diraan ummaddii waa baaba'aysaa hadday ummadda khayr u horseedaan oo u duceeyaan oo wanaag u horseedaan ummaddu way ka faa'iidaysanaysaa wa idaa waqaca haddii ou dhacabou dhahay calayhim ummaddayda korkayda assayfu seefo hadday ku bilaabato lam yurfac lama kor yeelayo oo seeftaa ma joogsanayso ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamo inta laga ka dhacayso macnaha mar hadday seeftu bilaabato waa soconaysa laakiin way kala xoog badnaanaysaaho waqtina fitnada hadda cirka isku shareeraysaa waqtina xoogaa way damaysa laakiin way soconaysa fitnada intuu nabigu joogo calayhi salaatu wasalaam wax fitnaa muslimiinta kama dhicin intii abuubakar uu jooga radia allaahu canhu kuwaa ridoobay oo sakadii diiday isla markiiba abuubakar gacan birow ku qabtay ilaaha u kaalmeeyey diintii islaamka sidiiba u soo celiyey fitnadamba ma aysa dhicinin haddana markii cumar uu qabsaday wax fitnaa ma dhicin cuhmaan radia allaahu canhu ayaamihiisii ugu horreeyey ilaa adiga dhowr iyo toban sano laba-iyo toban sane adiga siddeeddii sano ilaa sagaalkii sano ugu horreeyey tobankii sano ugu horreeyey wax weyn ma isa dhicin markii ugu dembaysay ayaa dad fitnoolayaala ah oo cabdullaahi bnu saba la yidhahdo yahuudiya uu hogaaminayo ee ka faa'iidaysanaya ninka la yidhahda boolis siduu diinta nasaarada u inxiraafiyey inuu diinta islaamka hor u inxiraafiyo ayaa wuxuu ka soo galay xagga ahlubeytka wuxuu ka soo galay cali soo ma dhihin nabigu anta bimansilati anta minii bimansilati haaruuna min muusa haa waa xadiid saxiixa marka asagaa wasigiisa asagaa wilaayada leh abuubakar iyo cumar iyo cuhmaanna waa dhaceenoo waa ku boodeen waa in marka cali xaqiisii loo soo dhiciyo alimaamu almadluum dadkii culimmadaha kama dhaadhacayaan waxaas oo nabi makaanada abubakar calayhi salaam radi allahu canhu waa la yaqaanaa cumar cuhmaan calina lagama jaahil ahan laakiin dad waaqiciyiina waxba aan aqoonin oo qaar badanna laga yaabo ma'aarib xun inay leeyihiinoo dadkii dowladahoodii gaaladaaha la burburiyey ee raba islaamka inay ka aarsadaan ee magac islaamna wata ayaa marka u soo gurmaday fidnadii waxay wadaanba marka dambe waa kuwii cusmaan weeraray radia allaahu canhu cusmaan marka waa laga difaaci karay laakiin cusmaan isaga waxay ahayd qasadkiisu kolley fitna waa bilaabana laakiin dhiig intaasoo ka mida ah inuusa daaday mucaawiya wuxuu yidhi shaam aan ku geey aan ku waardiyey wuxuu yidhi madiine aniga ka tegi maayo wuxuu yidhi ciidan aan kuu soo diro ku waardiyeeyey wuxuu yidhi ciidan magaalada dadka ku qaaliya cuntada ma jiro saxaabadii aan ku difaacna aniga dartay dhiig loo daadi maayo waa hareereeyeen isagoo madluumahay dileen markii ay dileen cali baa la doortay radiallahu canhu amiiruulmu'miniin markaasaa waxaa dhacday dalxa iyo zubeer iyo rag baa iyaguna waxay isiraan nimankii cali dilay oo kuufo jooga raggaas maanta ma arkaysa aada soo layseen ood soo qabateen calina meeshii buu soo aaday waa adiga islaax baa dhacay waxay ku kala seexdeen haminkii in la kala tagoo la heshiiyo nimankii marka khawaarijta ibnu saba iyo balaayadii u ayaa waxay yidhahdeen hadday heshiiyaan annagaa naloo gumaadaya intaan isqaybino kooxna cali ha weerarto kooxna dalxa iyo zubayr iyo caaisha ha weerarto qolaba markii la soo qaaday waa u malaynaya inay saa nagu samaynayaan dagaalkii saasuu ku biloobay adig goobtii cali waa ka guulaystay dalxa iyo zubeyr meeshii bay ku shahiideen caaishana waa nabad gashay radia allahu canha wa haddana mucaawiya oo shaam joogay oo labaatan toban sano oo cumar ibnukhadaab oo madax ahaa intiisa badankeed iyo intii abubakar madaxda qaarkeed ama adi waktiga cumar badankiisa gobarnatoore ka ahaa meesha wakhtigii cuhmaanna shaam haysto dadkuna aada u jeclaa nin dabci badan ahaa ayaa marka reer shaam waxay ku yidhaahdeen haddii nimankaas reer kuufa oo cali daba yaacay aada noo dhiibto waxa waaye qoortay naga guraayaan calina waxa weeye nagama celi karo macaawiya isaguna wuxuu istaagay aniga cali isuma kaa dhiibi karo ilaa aada maaragtay nimankan eh, ku daba ordayoo sheecada shalay cusmaan dilay ilaa aada qabato wax ka qabto calina wuxuu yidhi maaragtay nimankan markii arrintu degto ayaan qabanayo muquura bnu shucba cali wuu la teliyey wuxuu yidhi waxaa samayne mucaawiya hadda ha casilina faraha ka qaado inta arrimuhu ay kuu degayaan sababto haddaad haddaa casisho fitnaa kugu furmayso cali waa uu ka diiday radi allahu canhu mucaawiya marka waa uu diiday casilaaddii waa uu diiday oo wuxuu yidhi hadhow nimankan yaa naga dhexsanaya waa niman shiica iyo balaayo iyo calina nagama celi karo shubhadaas ayuu keenay calina wuxuu leeyahay aniga waa la i doortay amiiruulmu'miniinaan ahay waa sax marka Eh, waa inaad maaragtay aad daacadii aad soo gasho aad sacashid qofaan meesha u cayinaya asaguna may nimankan isma dhiibi karo marka cali markii uu marka waxuu damcay inuu shaam uu maaragtay uu qabsado uu ku duulo meel dhexa adiga maaragtay ayaa laysaga hor macragtu macrag safiin eh, waxay ahayd macragtuljamal meel safiin layidhaha laysaga hor yimid almuhiim markii la dagaalamay ayaa haddana fikrad qoladii cali la socday weliba cali uu guulaysan rabo ayaa fikrada waxaa la soo jeediyey in sulx maaragtay mucaawiya kooxdaa soo jeediso yidhi maaragtay kitaabka alla aan ku kala baxno adiga taxkiimkii markii la yidhi dadkii guddi ha loo bixiyo khawaarijkiyaaba maaragtay halkaa u baxdoo yidhi laa xukma ilaa lilah maxaa rag maaragta yacni arrinta oo loo xugum gelinaya cali waa ula dooday war wuxuu yidhi de kitaabka alla waa kan ee akiyaa dadku ku xukumayo sharcigaa dad kula bixinaysa qof qaadiya in loo soo waxeeyo soo maaha ilaahay wuxuu yidhi nin iyo naag isqabtaa la yidhi fabcatuu xakama min ahlihi waxakama min ahliha ha la kala saaro ee maaragtay see maaragtay lagu kala saaraya haddaan ummad kala qaban almuhim khawaarijtii gooni u baxeen in badan waa ka toobadkeen taxkiimkii waa laba laabta cali marka haddana waxaa ku furmay cadow hoose oo khawaarijtii ah. khawaarijtii u la dagaalamay la dagaalamay intii uu khawaarijtii ku mashquulsanaa mucaawiya itisaalaad fara badanuu sameeyey masar iyo dhul badan iyo maanta ma arkaysaa xijaaz iyo dhul badanoo gacanta kusoo dhiga marka iyadoo sidii oo mucaawiya markaa uu arrintiisa aada u soo socoto ayaa saddexdii ninoo khawaarijta ahaa ayaa tashaday oo yidhi saddexdaa ninba ummadda aan ka qabanno waa cali iyo mucaawiya camar ibnu caas camar ibnu caasna wuxuu mucaawiya la taliyo u ahaa saddex nin bay usoo kala direen laakiin waxa weeyaan eh, cali ayuu la haleelay macaawiye waa ku dhuftay laakiin uma uusa dhiman xoogaa markaa dhalmadiiu ka joojiyey markaas ka bacad ma uusa dhalin cumar ibnu camar ibnu caasna ma uusa joogin khaarijin nin la yidhaaha joogin arrintaa markii ay dhacday ayaa reer ciraaq haddana xasan ay doorteen xasan bin cali radi allahu canhu xasanna intuu dagaalku socday aabbiis wuu la talin jiray wuxuu dhihi jiray cidna ha la dagaalamay ka joog dagaalkan ka joog meel iska fadhiisanka iyagaa kusoo raadsanaya iyagoo midaysan kusoo raadsanaya laakiin adiga haddaad socotid dadkii tafaraaruqaa ku dhacay joog halkaas ilaa ummadda kelimadooda iska waafaqdo ilaa qof markuu cusmaan dhintay cali wax ka fadli badanaa uu joogo ma jirin maa fi lardi afdal minhu bacda cumaan radi allahu canhu laakiin cali kama uusan yeelin xasan marka uu qabsado isaguna jeeskii soo diyaarsaday oo labadii iska hor yimaadeen ayaa mucaawiya saa intuu u firo xore war ciidankan maanta hadduu isku baaba'o yaa ummadda muslimiintaa difaacay yaa waxu qabana bal culummadu meesha wax ka fiiri jiraan fiiliya wuxuu yidhi xasan ha loo tago wax alla wixii maslaxa oo heshiisa diyaaran ah. u xasan binu cali radi allahu canhu markii loo sheegay oo arrintii loo sheegay wuxuu yidhi annaga madax baan ahayn dad iyaan dayn iyo qarash iyo waxyaalo aan ka galnay ilaa qofka hadduu madax yahay mas-uuluu noqonaa moogta kaxi dhici karo inuu dadkii marka waxyaalahaas iyo wixii miisaanad baxay u celiyo dadkii uu ku kala habeeyo fitnadii oo maaragtay ku kala dejiyo saasuu marka xasan oo goostay radi allahu canhu markii la weydiiyoo la yidhi ceeb miyaada ka cabsanaynin adigoo asaaga oo maaragta yani sibdu rasuulilah sl bani haashima inaa macaawiye isu dhiibto miyaada maaragtay ceebtaa ka cabsanayn ciidanna haystoo doqonnimo aysa lahayn wuxuu yidhi annaaru ashaddu min alcaar ceebta aad sheegaysaa naaraa ka darday waxaanu muslimimaantaan isku baabi'iyo yaa maanta ma arkaysaa muslimiinta u joogay ilaahay labadoodiiba mucaawiya radi allahu canhu iyo xasanba sulxigaas uu waafajiyey xasan marka waxaa ku xaqiiqooday nabiga calayhi salaatu salaam xadiid uu ka sii warramay xasan wuxuu noqon doono isagoo yaroo ciyaaraya meeshu orda intuu nabiga oo soo qabta xadiidkii bukhaari min xadiid abi bakra inuu malaynaa oo wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu salaam waa xadiis abu hurayra laakiin xadiisku bukhaari aa wariyey laakiin saxaabiga hadda ma xasuusta ayuu wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu salaam ina bni haada la sayid inankan waa sayid nin sharaf laho qiimo la waayo walacalla allaha an yuslixa bihi bayna daa'ifatayni cadiimatayn min almuslimiin waxaa dhici karta laba daa'ifo waaweyn oo isku baabi'i lahaa ilaahay inuu maaragtay dhexdiisa islaax uga dhigo kii baa marka xadiidkii baa ku xaqiiqoobay sanadkii afartanaad ahayd markaa caamuljamaaca loo yaqaano xasan bin cali radi allaahu canhu sidaa arrintaa nabiga ugu ammaanay muslimiintana ammaanuu ka siyaadsaday laa yudkar arrintaas ilaa qof walbaa xasan markii oo maqlo tadmac cuyuunuhu yacnii sharafta iyo meesha ummadda u sameeyey dadkana midda laga rabaa waa saas oo kale way soo maaha ummadda maanta middana laga raba waa saas oo kale way marka seeftii kolley mar waa dantay oo mucaawiya markii loo dhiibay eh, labaatan sano kale uu sii haystay caam arbaciin ayay ahayd markii uu madaxda muslimiinta qabsado boqorkii ugu horreeyay muslimiinta uu noqday awal muluukulmuslimiin ilaa lixdankii uu haysto madaxaha lixdankaas sano wax yar maahana waxba ma dhicino waaweyn laakiin haddana markuu dhintay fitankii intii bay ka bilowdeen ilaa cabdilmelik bin raan ou ka qabsaday haddana xoogaa waa la degay wa haddana amawiyiinta wiilashii cabdilmalik banu marwaan aakhirkiisii markii maaragtay wiilasha oowaha u ahaa ay meesha yimaadeen afar boqor oo dhalaa isaga daba xigsaday kuwii awowaha u ahaa markay qabsadeen markaasaa khilaafka uu maaragtay dhexdooda iskhilaafeen kabacdina hawradii cabbaasiyiinta ayaa ku timid oo amawiyiintii si xun u laayay almuhiim si kastay tahaba fitnadaasay u bilaabatay ilaa maanta way socotaa laakiin marna koray u kacaysaa marna koray u damaysaa dhulkeenna soomaalida waa un sidaa weeye marna koray u kacaysaa dhiigga u daadanayo marna uun hoosa u damaysaa allaha naga damiyo fitnada allaha naga damiyo marka wuxuu yidhi nabigu calayhi salaa slam waidaa waqaca calayhim sayfu seefta haddii dushooda ay ka dhacdo lam yurfac lama koryeelo ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamo walaa taquumu saacatu saacadduna ma qunto oo ma dhacdo xataa yalxaqa ilaa uu ka haleelo xayun qabiilo oo min oo eh, min ummati baa idin taalla haa xayun qabiilo oo min ummati ummaddayda ka mida bilmushrikiina mushrikiinta ay ka haleelaan oo macnaa mushrikiin ay ka noqdaan wa xataa tacbuda ilaa ay ka caabudo fi'aamun kooxo oo min ummatii ka mida al owthaana ka buud owthaan waxyaalka caabudaan macnaha waxa waaye inay gaalnimo caddaysanayaan ma aha laakiin macnihii shirkiga laftooday la imaanaya sababtoo ah haddaa inaad tiraahdi gaalaan ahay waxba uma baahno qof hadduu wixii shirki ula imaanayo hadduu intuu maaragtay taallo uu samaysto uu leeyahay maaragtay qabri qabrikan ama qabriga u dhawaafayo uu ducaysanayo oo u sujuudayo oo caabudayo istiqaaso oo warsanayo oo shayaadiintii maaragtay matalayso dhan oo caabudayo hadda waxaa weeye waa waa uu samaystaba nacam wa xataa tacbuda ilaa ay ka caabudo fi aamun koox oo min ummatii ka mid a lowtaan ay ka caabudo wa innahu sayakuunu waxaa ahaanay fii ummatii ummaddaydana kadaabuuna beenayaal oo alaaثuuna saddex ah oo soddon ah wa innahu sayakuunu waxaa ahaanay fii ummatii kadaabuuna beenayaal oo alaaثuuna oo soddon ah kulluhum dhammaantoodna yascumu wuxuu sheeganaya annahu nebiyun inuu nebi yahay marka nebi kaloo iga dambayna ma jiree wa ana khaatamu nnebiyiina nabiyaalka kii lagu khatimo lagu soo gebagabeeyey ayaan ahay laa nebiya bacdii nabi iga dambeeyana ma jiro marka sidaa nabigu u sheegay waa u dhacday oo intuu joogay waxaa soo daahir ninkii musaylimatulkadaab la dhihi jiray yamaamo ka soo daahiray waxaa kaloo soo daahir nin la dhihi jiray aswad alcans bilyaman ma garata khilaafada abibakar dulayxa bin khuwaylad nin la yidhaah ayaa isaguna soo soo baxay islaan kaloo iyada la yidhaahdo sujaax oo reer bani tayma ka soo baxday ayaa jiray marka aswad alcansi nabigu intuu noolaayaa la dilay reer yemanaa dilo ka takhallusay ninka la yidhaahdo musaylamatulkadaabna waktiga abuubakaraa dilay la dilay radia allahu canhu uu khilaafada haayey ninkii waxshi la dhihi jiray qaatilu xamza iyo nin kaloo ansaari ayaa dilay oo gacanta ku dhigay ninka la yidhaahdo dulayxa isagu islaamay isagu soo islaamay waxasula islaamuhu sujaaxna iyaduna markii dambe waa soo islaamtaa la yidhaahda labada marka waa soo islaamay marka intaasi way dhaceen kabacdi waxaa ku xigay nin la yidhaahdo oo mukhtaar ibnu cubayd ibnu abi cubayd athaqaf waan midkuu nabigu yidhi xadiis ku tilmaamo dhahay ina fii bani haqiif kadaabun wa mubiir reer bani haqiif waxaa ka soo baxay mid beenaalo ahoo nabinimo sheeganay iyo midii dadka haligay asmaa binta abubakar markuu xajaaj binu yuusuf oo wiilkeeda uu dilay cabdullaahi binu zer waxay ku tiri nabigu waa sheega bay tiri ama alkadaab faqad carafnaahu waa mukhtaar ibnu abi cubayd athaqaf nabinimo sheegta markii hore wuxuu iska dhigay markii eh, xuseen la dilay oo reer kuufa oo dadkii markaa amawiyiinta u joogay xuseen ay dileen yaziid ibna ah, mucaawiya ayuu wuxuu iska dhigay inuu ahlubeytka u gargaarayo kuwii xuseen dila ayuu laayey Eh, weerar oo kusoo qaaday cabdullaahi ibnu zubeyr oo markaas eh, ibnu cabbaas maxamed ibnu eh, alxanafiya xoogaa meel ku xabisay wuu ka fakiyey dadkii xoogaa markay u riyaaqeen oo markaa nabinimo nima oo jibriila igu soo degay iyo waxaas ayuu sheegay adiga markii dambe cabdullahi ibnu zubayra marka tahallusay oo la dagaalamay markaasna beenaalo ah kabacdina beenaayaal kalaa soo baxay ilaa ugu dambeeyey ninka mirza ghulaam axmed qadyaaniga ah maaragtay isticmaarka uu ka dambeeyey hindiya ka soo baxay ee isaguna nabinimada sheegtay oo isaguna kadaabka marka waxyaalahaas oo dhan ayaa nabiga uu sheegaya inay maaragtay kadaabin oo nabinimo sheegan ay soo bixi doonaan dadkuna jaahil ma ka noqonaya sababtoo ah nabiga qofku waa inuu wuxuu yahay waxba fara akhlaaqa ka muuqata qofka hadduu nebi yahay qowlkiisa iyo ficilkiisuma iskhilaafaya laakiin hadduu beenaalo yahay qofka ugu horreeya ayaa ku baraarugaya marka wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu salaam wa anigu khaatamu nebiyiinan ah ilaa nebiya bacdii ma jiro walaa tazaalu maka zuulayso oo daa'ifatun koox oo min ummatii ummaddayda ka mida cala alxaqi xaqa inay ku taagan tahay kama zuulayso mansuuratan xaal ay tahay tuu loo gargaaray ma garata laa yaduruhum ma dhibaayo man khadalahum ciddii dullayso u gargaari weyso oo gacan sii weyso oo dhinaca muslimiinta ah ma garata xataa iyo ciddii la xarbisaba laa yaduru man khaalafahum walaa man khadalahum mukhaalafad waa dadka khilaafsan oo waxa weeyaan gaalada iyo wixii mubtadicaa iyo waay dadka hoojiyo u gargaari waayaan waxba ka qaadan maayo xataa yaatiya amrullaahi tabaaraka watacaala amarka alla inuu yimaado oo qubayla qiyaami saaca ah oo markaa riixda wanaagsan oo jilicsan ay mu'miniinta naftooda ay qabdoonayso ilaa taasu ay ka dhacdo dad diinta ku toosan la weyn maayo oo daa'ifadaas daa'ifo mansuura oo socoto waayo qaybta hadda marka muslim iyo bukhaari waa ku taallaa min xadiidi mucaawiya wakayrihi min alaxaadiid xadiidkaa marka imaam axmed iyo abu nucaymaa wariyey sheikh alalbaanina waa uu saxiiyo marka ziyaadadan dambe marka waa saxiix weeye fiihi xadiidkan baabkan waxaa laga qaadanayaa masaa'il masaa'il baa laga qaadanayaa nacam fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'il aluulaa midda koobaad tafsiiru aayati nisaa aayadda nisaa tafsiirkeed waa qowlu tacaala alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti waadaaquud waa annagii soo sheegnayo koox ahlulkitaab ah. inay daaquud intay rumeeyeen ay xaqii ay beeniyeen ay yidhaahdeen kufaarta reer qorayshi abujahl ayaa nebi maxamed ee saxaabtiisa ka fiican marka qoladaa iyagoo diintii yaqaan hadday saa ku been abuurteen ummaddaanna uun dad diinta abuurtoo jibtiiyo daaquud waa laga helaa waay u nisbo sheegto ahaaniyatuna tafsiiru aayati almaa'ida aayaddii maa'ida waxay qul hal unabbi'ukum bisharin min dalika mahuubatan cinda allah man lacanahu allah waqadiba calayhi wajacala minhum alqiradata waalkhanaaziira wacabada adaaquud macnaha markii yahuuddi ay caayeen nabiga iyo asxaabtiisa waxaa la yidhi adinkaa naga liita adinkaa ajar xun iyo cuquubo iska leh waxyaalaha ku kacdeenna waxaa weeye waa wax ilaahay uu idinku lacnado inkugu caroodo ee la idiin bedelay khanaasiir iyo maaragta daanyeero dawaaqidaadna caabudeen baa layidhi marka marka haddii qoladaas laga helo ahlu kitaabka xadiidkuna uu ahaa latatabicunna sanana man kaana qablakum ummaddaana waa laga helay wey ahaalidatu saddexaadna tafsiiru aayati lkaafi aayatulkaafi tafsiirkeeda waxay ahayd qaala aladiina qalabuu calaa amrihim lanatakhidana calayhim masida qisada asxaabulkaafi iyadoo mulakhasa xala waan sheegnay marka markii la helay oo qabrigoodii la yimid kuwii wax iska maquuniyey xoogga wax ku maquuniyey oon xujo iyo caqli midna haysana waxay yidhaahdeen masaajidaan ka dul dhisanaynaa marka hadday saas ay sameeyeen waa ummaddii hore soomaan qalad ay sameeyeen ummaddan dad ka mida ma iyadoo weliba nabigu ugu degay oo lacana allahu alyahuuda wannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaahi masaajid u laa tajcaluu buyuutakum qubuura walaa tajcaluu qabrii ciidan allaahuma laa tajcal qabrii wahanan waxaasoo dhan isagoo nebigu yidhi ayaa qubuurta haddana ay ku maman yihiin ayagoo oo misdaaqan liqowlihi sala allahu calayhi wasalam latattabicunna sanana manlatattabicunna sanana man kaana qablakum mm-hmm. alraabicatu midda afaraana wahiya ahamuhaa waxaa weeye maa macna aliimaani biljibti waطaaquut maxay tahay wahal hal huwa ictiqaadu qalbin ma qalbigaa laga ictiqaasi keliya oo huwa muwaafaqatu asxaabiha maca buqdiha wa macrifati budlaaniha macnaa iimaan biljibti wadaaquud ma waxaa laga wadaa ictiqaadka qalbiga mase waxaa laga wadaa qofku xataa haddii uu ku waafaqo dawaaqiidda waxyaalaha ay rabaan oo muslimiinta nacaybkooda iyo hagardaamadooda laakiin qalbigana uu ka nacab yahay ma ku gaaloobaayo miya tan hore hadduuba qalbiga horta dawaaqiidda uu ka jecel yahay ou ka rumaysan yahay dee waaba gaalnimo tan kalena haddii ou maanta ma arkaysa dawaaqiidda iyo jibtiga daaquudka oo maaragtay oo waafaqo u markhaati kaco ayaduna waxa weeye waa shay halis u geyn kara inuu maaragtay gaalnimo baciidka ma aha sababtoo ah waxa ku qanciyey inuu xaqa ka hiliyo muslimiinta ka hiliyo oo noco gaalada u hiliyo waa iimaan darro ku jirta kullamaa camalkaas uu sii wadana iimaanka uu ka sii baxaya marka alkhaamisatu qowlum qowlkeeda ay yidhaahdeen anna alkufaara kufaarta alladiina yacrifuuna ay yaqaaniin gaalnimadooda ay yaqaaniin kufran kufrigooda ay yaqaaniin ay yidhaahdeen ahdaa sabiilan min almu'miniin mu'miniinta ayagaa maaragtay ka fiican ay yidhaahdeen arrintaas waa arrin kufri iyo riddo ah weeye waana markhaati beenaalo waayo satuktabu shahaadatum wayus'aluun markhaati beenaalahaas maarag waa la qorayaa waana la weydiinayaa sababtoo inay gaal ay og yihiin nebi maxamed oo la yidhi raaca waid akhada allaahu miiaaqawaid akhada allaahu miihaaqa waid akhada allaahu lamaa lamaa min kitaabin wa xikma uma jaa'akum rasuulu musadiqun limaa macakum latu'minunna bi walatansurunnahu haddou rasuul idin yimaado oo sifadii saas tahay oo nebi maxamed ah hadhow inaad raacaysaan maca rasuulkaa raaci lahaa low kaana muusaa xayan lamaa wasicahu ila itibaaci hadduu muuse noolaan lahaa aniga inuu raaco maana baab kale u fur nabi maxamedoo jooga cid kale imaamma noqon karo ciisa calayhi salatu salam aakhiru zamaan markuu soo dego sharciga nabiguu raacaya calayhi salaatu wasalaam ummadda nabigu markaas uu ka mid yahay sharciga nabiguu raacaya sharci cusubmo ilaa waxyaala nasakha waa maxay khansiirka in la dilo gaalada inaan jizyada laga qaadaynin soo maaha hadda iyagu waxay leeyihin ciisaan sugaynaa soo maaha ciise hadduu yimaado nebi maxamed waa uga darnaanaya sababtee nebi maxamed sharcigiisa hawaad waxaa loo ogola jizya loo ogolaa sooma inay iska noolaadaan ciise waxle ma idinka aqbalahay ama islaam ashhadu an laa ilaaha maxamedan rasuulullah dhah oo ka beri noqo tatliidka iyo waxaad sheegaysaan ama haddii kale qoorta wakajafa khanaasiirtana waa ka laynaya soo maa marka sharcigeenna hadda siduu yahay aa uga naxariis roon markuu ciise yimaado sharciga siduu noqonay soo maaha ilaa ciise nabigaa noo soo sheegay khinsiirna ma ogolaan jizyana ciduu ka yaalla ma waa shafa abugaal oo dhan waa shafay ama abugaal oo dhan qoorta ka goonay mushrik iyo yahuud iyo nasaari qoortuu ka goonaya soo maaha marka ciise markuu yimaado islaamka diinta nebi maxamed uu xoojina nacam asaadisatu midda lixaadna wahiya almaqsuudatu bitarjumati tarjamada baabka la yaqaano culammada taraajim waxay u yaqaanaan baababka la samaynayo oo baab inta la waxeeyo aayaadka iyo axaadiista la hoos keenayo wa hiya almaqsuudu bitarjumati baabka waxa loola jeeda weeye anna haada arrintan oo cibaadada jibti wa daaquudka laabudda an yuujada waa in la helo fii hadihi lumma ummaddan waa in laga helo kamaa taqarara fii xadiidi abi saciid xadiiska abi saciid suu ku sugnaado la tatabicanna sanana man kaana qablakum uu dhahay waa in la helo waay waa dhacaysa waana dhacday hadda asaabicatu midda tobaadna altashriixu in la caddeeyo biwuquucihaa inayba dhacaysaba acni cibaadata alawthaani baa loo jeedaa awthaanta la caabudo fii haadihi lumma ummaddan fii jumuucin kaiira dad fara badan athaaminatu middati sideedaadna alcajab alcujaabu waaye waa arrinta la yaab kale oo nabiga nebinimadiisa ku tusiinaysee khuruuju man yadaci nubuwata inay soo baxeen dad nebinimo sheeganayo midla almukhtaar waa mukhtaar binu abid cubayda oo kale athaqaf wuxuu seedu ahaa cabdullaahi bnu cumar aabbihiis abu cubayda athaqafi macrakatuljisri macrako la yidhaahdo oo furaska uu shahiid ku ahaa nin oo marat oo marata uu ku dhintay nin qaa'idow ahaa walaashiisna waxaa qabay cabdullaahi bnu cumar aabbihiisna shahiidow ahaa nin qiimo badanoo ahaa kan balaayadu meela uga timid bal sheeg ilaahay shar laguma keeno qoys khayr loo ka dhashay laakiin nin shar badanoo ahaa maca takallumihi bishahaadateyn weliba shahaadadu ku dhawaaqaya oo ashhadu an laa ilaha sl maxamada rasuula waa leeyahy wa tasriixuha isagoo caddaynay biannahu min hadi lumma ummadda nebi maxamedaan ka mid ahuu leey wa ana arasuula xaqun rasuulkuna waa xaq wa ana alqur'aana xaq haddana nabinimu sheegana ka war iyo qulaam axmed waa saas oo kale haagaa diintan khatimaha ku leeyahay ma aragtay muslimiin anay ku hay wa fiihi waxaa ku jiraan macnaha nabiga yacni risaaladiis anna maxamedan khaatamu nabiyiina oy in maxamed khaatamu nabiyiin ay tahay wamaca haadaa yusadaqu fii haadaa kulli dadaa iska rumaynaya caan iska dabale maca tadaadi lwaadix iyadoo iska hor imaad ay tahay nin dhahayo ana maxamedan rasuullah oo qur-aankii akrinaayo maa kaana maxamedun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuul wakhaatama nabiyiina ee eh, haddana dameerkan iska gaalka oo nabinimaanshad iska daba qaaqle waa wax la yaabna waqad kharaja almukhtaaru wuxuu soo baxay fii aakhiri casri saxaaba weli saxaabada joogtoo soo baxa bal ka waran wa tabicahu waxaa raacay fi'aamu kaiira dad fara badan marka wakhtigaas saxaabadu joogdad baan hadday iska gurdan raaca iska yihiin maanta maxaa u malaynaysaa marka caliya wuxuu dhihi jira dameer hadduu qaaqo iska yidhaahdo kooxun baa iska daba kacaysa ka daba sacbinaysa bini aadamku hadday caqliga oo iimaanka oo ka tago waa wuxuushta waa ka liitaa alcaashiratu waa midda altaasacatu midda waa toddobaade albishaaratu in lagu bishaareeyo bianna alxaqa xaqa laa yazuulu bilkuliha dhammaan xaqu dhammaan ma dad unbaa haayo xaqa diinta islaamka dad sunnada ku taagan iyo kitaabka oo xaqa haysta ma dhammaanayo kamaa zaala fii maa ummadii hore sidoo u zuula ilaa yahuud oo dhan xaq waa ka tagan baadila isugu yeera nasaaroo dhan xaq waa ka watageen baadil ba isugu yeera laakiin ummaddan ma jiro xaq kama wada tegayaan qaar unbaa diinta ku haray oo xaqa matalaya nacam bal laa tazaalu kama zuulayso calayhi daa'ifatu daa'ifa kama zuulayso sida xadiidkii waa alcaashiratu alaayatu alcudmaa annahum ayaga maca qilatihim dadkaa oo daa'ifada mansuurada yaraantooda oo yar yihiin laa yaduruhum ma dhibaayo man khadalahum cidda hoojiso u gargaari weyso walaa man khaalafahum cidda ka hor timaado waa mushrikiinta iyo maaragtay mubtadacada ay waxba kaba dhimayaan iyo cidda yidhaahda anagu ah, waa diintadaan iska haysanahay maarata waxba idinma qaban karo oo wax la qaban weysa intaba ma dhibayaan alxaadiyatu casharat anna daalika shard shardiga ilaa joogitaankoodu ilaa qiyaami saaca ay ku xidhantahy ay ilaa qurbi qiyaami saaca ah. wa sababtoo ah saacadda waxay ku qumaysaa sidaan soo sheegnay dadka shiraarul khalqiga ah amaa dadka wanaagsan saacadda markay intaysa dhicin ka hor ama araadkooda yimaadaan ayaa dabaylbaa imaanayso arwaaxooda qabdoonaysa aلثaaniyatu cashra maa fiihinna waxaa ku suganoo min alaayaati alcadiima aayaadda waaweyn saacadda aayaadka waaweyn oo ku sugan yacni nacam maa fiihinna arrimahaas waxyaalaha ku sugan oo xadiidkii iyo arrimihii lasoo sheegay minhaa waxaa ka mid a oo xadiidkaa ku sugan oo nabigu uu noo soo sheegay ikhbaaruhu inuu noo warramay bianna allaha alle zawaa lahu inuu usoo dubo usoo soo aruuriyey almashaariqa waalmaqaariba galbeed iyo bariba wa akhbara bimacnaa daalika arrintaa uu sheegay fa waqaca kamaa akhbara siduu u sheegay dhacday bikhilaafi aljunuub washimaal junuub iyo shimaal islaamku aad uguma faafin oo hadda jaziiro carab soo aado wax yar badadaas waala etoobiya ku dhow islaano maarata weli ma aysan islaamin aad uguma soo faafin soo ma haddaad shimaal aadana halkaas maaragtay gaaladaas iyo oroba iyo dhinacaas maaragtay esialka oo xaggaas ka sii xagayso wada iyaguna cawaanta laakiin dhinacaan maaragtay masaarida iyo qarbiga iyo shaam iyo ilaa orobada kale laga gaaray andalus waa uu gaaray waa uu ku faafay dhinaca galbeedka iyo barina waa ku faafay ilaa shiinaha iyo xuduudda iyo jumhuurka islaamka wax badanoo ku faafay iyo wa waihbaaruhu inuu maaragtay nabigu oo warramay biannahu ucdiya alkanzayni labadii kanzi kayd in la siiyo dahabkii iyo fidladii dahabkana waxaa ayd u kaysan jireen ruumaanka fidadana waxaa e, e, maaragtay ee fursiga ayaa maaragtay e, ayaa kaysan jiray wa ikhbaaruhu nabiga uu noo warramayo biijaabati dacwatihi liummatihi in allabarigiisii barigiisii oo ummaddiisa u duceeyo laga ajiibay filitnayni labadii waana sax weeye wa ikhbaarihi biannahu munica ahaalidati saddexaad waa laga reebay waana midda hadda maanta ummadda ay u baaba'ayso waan ilaahayna xikmuu ka wataa dad badanaa loogu dembi dhaafaya oo xadiid oo ibnu kaiir ou keena wuxuu leeyahay ummaddan ummad marxuuma waay marka fitnadooda waxaa weeye zalaasilka iyo mixanka iyo waxyaalaha dhacay qofkii ku sabra laakiin aan fitnada ka qayb qaadan ajar buu ka helaya qaxaas faraha badan iyo dhibka iyo naxdinta iyo balaayada haddaa adugu fitnada iyo fasaadka ada ka qayb qaadan ajar baad ka helaysa nacam wa ikhbaarihi biwuquuci sayf inuu nabigu uu naga warramay seeftu inay dheci doonto ummadda ay seef qac isku sii doonaan wa annahu sha'nii laa yurfacu inaan la koryeelin oo seeftu aysu joogsan idaa waqaca laakiin way kala badana meelba maray ku badana meelba maray ka yaaran annaga hadda waxay ka mid dadka aynu aad noogu socota waayahan o dhan ilaa labaatan sano ku dhowaad hadda aynugu socoto ilaah naga damiye uma tawfiiq allah naga dhamiye muslimiinta kale allah ka damiye nacam wa ikhbaaruhu nabigu wuxuu kaloo sheegay biduhuuri lmutanabbi'iina dad badan oo nebinimo sheegana inay ka soo baxeen fii hadi lumma kiina waa dhacday wa ikhbaaruuhu wuxuu kaloo nabigu uu noo sheegay bibaqaa'i daa'ifati lmansuura daa'ifo loo gargaarayo inay joogto oo macnaa diinta ku dheggan wa kullu haadaa waxyaalahaasoo dhanna waqaca wuu dhacay kamaa akhbara siduu u sheegay maca anna kulla waaxidatin minhumaa waxaasoo dhan lasoo sheegay oo ka mid a min abcadi maa yakuunu fi lcuquul waktigaa nabiga uu dhahay caqliga waxaa ka fogeeyda walidaalika waa nabinimo nabiga calayh salaam markuu uxud qaswat lkhandaq markuu dhagaxii uu qodaay ayuu dhagax la maaragtay bixi waayey oo la qodi waayey meel oo salaxa ayaa nabiga loogu yeeray wuu ku dhuftay markaas sharaaro nuuraa ku baxay wuxuu dhahay sarihii qaysara ii muuqda oo ruu macnaha la furo doono kuwii farisa ii muuqatay allahu akbar oo dhaa nabiga calayh salatu salaam munaafiqiinta mu'miniintii waa rumaysteen ilaa rasuulku saadiqulmasduuq wey munaafiqiintana waxay yidhaahdeen madiinaan joognaa kaadideenna meelaan geyno oo kor u geyno ma soo kaasi karno asna wuxuu nagu maara maaweelinaya qaysar iyo ruuman furanaya soo maa marka yaa been sheegay munaafiqiintaa been sheegay nabiga tiisii waa xaqiiqooda calayhi salaatu wasalaam wax yar ka bacdiba fii maaragtay khilaafati cumar waa tii waxa weeye labadaba laga tuuray cawaasimkooda ilaa ruumku labay ahaayeen wakhtigaas ruumu sharqiya iyo ruum ruumulharbiy waa dhulkan hadda galbeedka oo maaragtay gaalada hadda yurubtaa ay joogto ruuma sharqiyana waxay dhulkan hadda turkiya shaam masaari dhulkan caalamka ugu fiican oo bariga dhexe ilaa meeshan tabuuk oo madiina iyo maaragtay hadda urdun iyo sacuudiga maaragtay xuduudkooda ah ilaa intaas iyagaa xukumayay ruumka meelahaasna waxaa u joogay dowlado carabah oo cumalo u ah soo maa ilaa ciraaqna waxaa joogay fariskaa xukumaya iyo dowlado iyaga cumalo u ah soo maaha dhulka muhiimkaana waa dhulkan dhulkaan maxuu ah dhulkaan waxuu ah dad yaanyuuro ah joogi jira bini aadan maa jooga dhulkaan yurub wax jooga lama arko waxaa ugu xadaaro badnaa nimankan oo iskandinabiga noormaana la dhihi jira dad qaaqaawan oo iscuno oo qubaysan oo wuxuushoo dhac iyo kulal noormaankaasa uga xadaaro badna laa jarmalaan jirin walaa ingiriisaan jirin kutubaha noormaankaasay ka sheekaynayaan ugu xadaaro badna waa nimankaan hadda norway halkaasay ka tihiin carabta noormaan dhahaan waa skandinaviyanka ayaguna marka laga sheekaynaya kitaabkaas dad wuxuushoo iscuno oo maaragtay haweenka ninka hadduu dhigtay inay isdisho ay qasab taho nadaafad iyo akhlaaq midna aan lahaynoo dee waxaa waaye meeshay xadaarada ka joogaan iyo baadiinnimada meesha ugu fool xun ay tahay laa insaaniya walaa karaama walaa nadaaf walaa taqadum dhac iyo nahbi iyo sharaf darro waxaan aan ma garan marka saasay ahaayeen dowladda weynada marka waxay waa rumaan asharqiya oo dhulka xadaarada laho masar iyo turki iyo shaam iyo dhulkan hadda turkiya haysato asia wista caasimaddana waxau ahayd hadda magaaladan istanbul asatani dhihi jiray halkaasaa maaragtay caasimad u ahayd marka marka waa la zuuliyey ruuma sharqiya o dhan oo waa la zuuliyey adiga meelaha hadda turkiya istanbul iyo agaheedaa lagu reebay dhulkan turkiya o dhan eh, shaam oo dhan waa laga qabsaday iyo masr o dhan waa laga qabsaday nacam wa kullu haada ahaa nacam maa anahu maca ana kulla waaxidatin minhaa mid kastoo ka mida waa xadiidka lagu sheegay min abcadi maa yakuunu fi lcuquul waxa ugu fogay ahayd oo qofka uusan dareemi karin waxaan oo dhan wax dhici kara maaha yani isma lahayn qofka laakiin yaa sheegay rasuulu saadiqu lmasduuqa ilaahay u waxyooda u rumaynaya wixii dhicina ilaa ilaahay awooddu iska leh subxaana wa tacaala markaas been ma noqonayaan marka marka waxay ku tusinaya mucjizatu nabiy sal allau alayh wasalam wa sidqu nubuwatihi iyo qudrada alle subxaana wa tacaala ahaaliatu cashrata midda sixtobnaadna xasru lkhawfi nabiga inuu ku soo koofay calaa ummati ummaddiisa min aimati almudulliina aimada iyo dadka hogaamiyaalka wax dhumiya ama culummada ama cubaada ama salaadiinta dadka awoodda haysta sababtoo ummaddii ayagaa zimaam u haaya haddana waxa waaye ummadda meesha laga hagila-yahay oo dhibka hadda ummadda muslimiinta uu ka haysto waxaa weeye maaragtay waa labadaas weeye waa kaa cabdullaahi mubaarak dhihi jiray wa hal afsada addiina ila almuluuk wa axbaaru suu'in wa ruhbaanuha diinoo dhan yaa kharibay nin siyaasad jaa'ira wata oon sharci aan rabin oo khayr aan rabin ee asaga raba tiisa hawadiisa inay socoto iyo ayaguna culamaau suuq oo qaraabataa ama suldaan ha ka qaraabteen ama shacbi ha ka qaraabteen ayaguna rabo wax kale inay soo baxaa iyo khayr kale aan rabinin labadaasunbaa diin fasaadiyey alraabicatu cashra atanbiihu in lagu baraarujiyo calaa macnaa cibaadati alawthaani awthaanta caabiditaankooda waxay tahay oo macnaa awthaanta in la caabudo waa watan gaalkaba ku dhihi maayo aniga sanamaan caabuda ma ku dhahaayo wuxuu ku leeyahy aniga ramsi waxay iga yihiin malaa'igta iyo arwaaxday yihiin ilaahay noo dhowaynayaan shufacaa'unaa waay maa nacbudu ilaa liyuqaribunaa ila allah gaalka mushrika ma ku dhahay waxaan waa wathan wuxuu ku leeyahay waa representive iyo waxay ka tahay oo maaragtay ay ka taagan tahay arwaax khayiray ka taha oo maaragta saas darteed marka waa noo shafeecaya sidii laataba ilaa qabri nin fiican u ahaa soomaan iyo wad iyo yaquud kana wuxuu ku leeyahay qabrigaan u jeedaa annaga ma caabudayno laakiin waa barakayshanaynaa waa dawaafaynaa waa u isiqaatan warsanaynaa marka haddii arwaax oo wanaagsan waayo ilaahay noogu dugaalayo huwa huwa nin wixiisa watani ku caabudayo gaalka haddaad tiraada kaafira tahay infidel haddaad tira ku xanaaqa sayfano kule aniga nin caqiido la waxaa bilif garaysan lahay oo ilaahay rumaysan oo ciise rumaysan see aniga maar mushriga xataa ma ogolo wuxuu kule aniga diinan haystaa see aniga ii leedaha maaragtay waa gaal ilaah soo maa marka ninka mushrika mushrikaana makaa yeelaa marka laakiin magac la diido magac lala baxo wax mama ma soconayso waxa weya xaqaa'iqdaa la fiirina qofka haddee khamrada inta la cabo lagu magacaabo mashruubaad ruuxiya khamradiina ka bedele may soo maa haddii maaragta yacni eh, zinadii wix inta la xaleeshay waa saaxiibtinimo iyo maaragtay dhib malahan iyo la yidhaahdo calaal may ku noqone marka waxa weeye waxa ismka laga bedelo shirkiga haddii magaca laga bedelo muxaramaadkii magaceedii ribada haddii la yidhaahdo waa fawaa'id maaragtay oo raalli la isaga yahay dhib ma leh ma garan macaanida lagu ciyaara sidii ninkii shaacirka wuxuu ah dhihi jiray wuxuu yidhi isagoo beydka hadlaya macnaa dadka maaragtay macaanida bedela ayuu wuxuu dhahay isagoo ka hadlaya bayd waxay ahaa nacam fii zukrufi اlqowli tarwiijun libaطilihi wاlxaqu qad yactariihi suuءu tacbiir yacni qofka hadduu hadalka qurxiyo baatilkiibuu qurxinaa soo maaha qofkii xaqa lahaana waxaa dhici karta cibaarada markaas inay xoogaa ay daciif ay maanta ma arkaysa ay ku noqoto nacam baabu nacam halkaas baabkaas ayaa noogu dhammaaday waxaan ku xibdinaynaa baabu maa jaaca fi sixir haddana wixii sixirka ku yimid iyo asaguna nooc mina shirki inuu ka mid yahay sixirku waa maxay sixirku waxaa weeye waa laba qaybo qayb waxaa weeye qofku waxyaalo uu qur-aan dhurwaa intuu akhriyo oo wax tuftufo oo xargo isku xidho oo asagii dhammaa xaasidnimo iyo shayaadiin iyo balaayo uu kaalmaysto oo wax isku waxay arwaax shaydaaniyo khabiid isaga xaasnimadii ku jirtay khubdigii kufrigii shayaadiintii uu kaalmaysanayay ayuu wax isu guguntayaan waxaasaa biqudratillaahi waxay ku yeelanayaan ta'hiir qofkii kale uu sixrayay jismigiisii ama caqligiisii ama bedelkiisi waa idanka alle laakiin asbaabay raaceen oo isla yaqaaniin oo arwaax khabiida iyo dabci khabiida iyo xaasidnimo iyo qurun waxaasuu adeegsanaya iyo shayaadiinta qofkiibuu ta'fiirinaya noocna waxaa weeye daawooyin iyo waxyaalo loo qoshqosho qofka ama la siiyo ama lagu taabto oo iyadana qofka ta'fiir kuli middaan hore waa midda caadiga ahaan jirtay oo suxarada caadiga oo intay wax isku kala waxeeyaan inay wixii xaqiiqooda ay beddelaan wixii ay ta'fiiriyaan hadday rabaan qofkii inay u muujiyaan inay qof madaxa ka goynayaan inay maaragtay xargo ay bahla ka dhigaan ima waxyaalahaas oo kale ama qof ay ku jirisiinayaan waana wax jiro waayo oo darar iyo dhibaato keeni kara ma garan laakiin ilaahay wuxuu noo caddeeyey laa idan allay wax ku wamaa hum bidaaririina ilaa biidnillah sida ninka cadowga ahoo baatilka hadduu qof seef ku seeftiisa uma goynayso soo ma qofkii hadduu xoolo xaaraamu cunuso ma baahi tirayaan marka waa asbaab caadi ah oo laakiin khafi oo shaydaannimo ah qaarna waxaa weeye daawooyina isticmaalaya marka midoo shayaadiinta la isticmaala iyadu waa kufri maxdi tanna hadda waxaweye waa dhakhtar dadka sun ku dilaayo ma garan nooc waxaa ku jira min maaragtay sun ayaa ku jira marka midda hore waa kufri cad wey oo lagu gaaloobayo tan dambena waxa weeye waa iyaduna waa macaasi aad iyo aad weyn qofkuna qof haddii uu ku dilo waa loo ciqaabaya ama waa la dilaya sababto waa nin mufsid awa ah. baabkan tawxiidka marka maxaa loo soo geliyey tawxiidka waa anagii nidha asalkeeda waxa weeye uluuhiyada iyo rubuubiyada in ilaahay loo sugo qudrada iyo tasarufka iyo koonigan iyo awooddoo dhan in ilaahay loo sugo cibaadana loo sugo asaga la baryo asaga la caabudo haddaad wax kale aada awood iyo maciin bido wixii kale hadhow cibaada ahaana ugu tacalluqa sixirku marka wuxuu ku saabsan yahay arwaax iyo shayaadiin iyo balaayaa la kaalmaysanaa calashaan lildurri caduwik cadowgaaga saa u dhintid oo adiga inaad nacfi markaas ku meel gaara inaad soo jidato waxyaale asaaliib khabiita iyo xaasnimo iyo arwaax shayaadiin ah marka awood kale iyo maciin kalaa biday soo maaha oo ta'iir wax maarata koonkaan ta'iiri wixii markaad ku aad ku tacalluqday wixiina marka sharci ma aha halkaasuu shirkuuga imaanaya waxaa jira ta'fiir saxaa jira oo qofka awooddiisa ka baxsa laakiin markaad sharci u marto ilaahay u marto wey yacni qofka waxaa jira mu'minkaa oo ahlukariimka ama ambiyadoo kale qofay kutufaan horoo ka raysana qofay ilaahay u baran ilaahay ku raysana soo maha ilaah haad baryaysaa roobaa imaanaya waa ta'hiir adiga awooddaada ku baxsan laakiin dariiqaa u martay waa maxay waa dariiq xalaala ah. cibaadada allaad u martay ilaahaad barisay qofkan ilaahaad u barisay dariiq sharciyaad marka qaatay cibaadada allaad u martay ta'hiirkii waa xasin laakiin waa mashruuci waa ilaahaad u martay kan laakiin saaxirka ta'hiir iyo quwo waa waa xasila oo wamaa yadurum ilaa biidni laakiin xagguu u maray waddo kayri sharciya iyo shaydaan iyo xaasidnimo iyo darar insaan iyo balaayo iyo shirkiyo marka u maray soo maa waa sida adigoo xoola haddaad kasbatid dariiq xalaala soo mashruuc soo maa dariiq xaaraan haddaad ku kasbatid waa mashruuc taiirkan marka sixirka qofka muminka mid ka fiican uu ilaahay warso karaa inuu muslimiinta u duceeyo ilaahay roob siiyo fitnada ka bixiyo qof jiran u duceeyo asaga uu ducaysto balaayo kusoo soo socota ilaahay uu ka qabto ta'hiirka marka waa taiir sharci kan laakiin waa mid shirkiga ku yimid marka marka maadaama tawxiidka uu yahay laa xawla walaa quwata ilaa billah awoodda inuu ilaahay leeyahay cibaadadana ilaahay uu leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qofka saaxirkaa ilaahay qayrkiisa ku tacalluqa qofka wax rabo in loo saxro ilaahay qayrkiisa ku tacalluqa baawar kale oo shaydaanan ku tacalluqa markuu waxaas uu baawar bido waa caabudayaa waa u tadarrucaya waa u khudwacaya soo maaha halka maxaa ka soo baxaysa cibaada likayrillah waxaa ka soo baxday naqiid laa ilaaha ila allah laa ilaaha illaa ad inuusan kor u sheegin saas oo kale waa baabu maa jaa-a wixii ku yimid fi sixri sixirka waxaa ku yimid iyo wa qowlu llaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi walaqad calimuu walle waxay ogaadeen laman ishtaraahu qofkii iibsada sixarkaa oo sixirkaa diinta ku iibsada maa lahu inuusan lahayn fil aakhirati aakharo min khalaaqin maaragtay wax oo nasiiba uusan ku lahayn aayaadkaa suuratulbaqara ku yimaadeen ma garat watabacu maa tulu shayaadiin fii milki sulaymaan yacnii yahuuddu waxay raaceen balaayadii shayaadiintu ay akhrinaysa fii milki sulaymaan sulaymaan boqortinimaysay wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma kufrinin oo sixir ma baran laakiin yahuuddu sulaymaana sixirkii u aadleefiyey walaakina shayaadiina kafaruu shayaadiintaa kufrisay iyo wixii sixir ka baranayay yucallimuuna annaasa sixra dadkii sixirka barayeen iyo wamaa unzila wixii lagu dejiyey cala almalakayn labadii malagoo bibaabilo ku sugnaa labadaa malagoo haaruuto maaruuto ahaa waa laba malagoo sixirka yaqaan laakiin imtixaan loo soo diray marka dadkii sixirka intay nebinimadii ka tageen iyo waxyigii ay sixirkii barasho ugu dhaqaaqeen hata al'aan yahuud sixira isticmaala waxaan hadda baawarka adduunyada isticmaalayaan sixirka ma maarata ma ka tagaan weligoodba yucallimu annaas sixra wamaa unzila cala mabadaha marka labadaa malag marka laga baranayo qofka waa la waawacdinaya wamaa yucallimaani min axadin qof wax ma barayaan xataa yaquula ilaa ay ka yidhaahdaan inamaa naxnu fitnatun annagu fitna la soo diraana imtixaanaana qaara dhaha malaa'igtan waa caasigarooyn waxaas ma jiran imtixaanaa loo soo dira bal qofkii diinta raba iyo qofkii khaalka raba in la kala ogaado inamaa naxnu fitna dad ixtibaar loo soo diraanahe falaa takfur ha kufrinin maxaad u kufrina bitacallumi sixr sixirka barasho kufrina marka kiidiida marka waa la baraa fa minhu waxay ka baranayaan maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa wax ninka iyo naagta labada isjecel ay ku kala geeyaan waa waxa sarfiga ay dhahaan ilaa sixirka wuxuu ka shaqeeya waxaa weeye wax la dhibo oo qofkii oo leeb lagu taago midda kale laba qofoo isjecel oo la kala geeyo sarfi iyo cadfi ay dhahay ama laba aan shuquluska laisku soo jeclaysiyo soo maa haweenaa waxay arkay ninkii xoogaa kasii jeeda falanfullow u tegay ninkii ii soo jiida ninkii dhammaa bahaa'imuu noqonaya amarkeeda unbuu qaadanaya xayawaan guriga jooga waa ka liita ama midoo qaba ha ahaado ama midowsa qabino ha ahaato shaydaanad kala ha ahaado marka sarfiyay dhahaa madiido iyo waxyaalahaas qashinka waxay ay maaragtay akhriyaan eh, maaragtay fayatacalamu maa yafariquuna bihi bayna mar wa zawji wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula inamaa naxu fitna falaa tak fayatacalamuuna minhu maa yufariquuna bihi bayna almari wa laakiin wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illah dhib waa leeyahay muctasiladaa inkirta laakiin dhibkan waa biidni illah yacni baawarow keenaa oo asbaabow u qaaday oo shaydaaniya ah soo maha asbaabta marka baawaraa ka dhalanaya baawarki waxba u ta'fiirinaya laakiin waa baawar xaaraam lagu keeno waa xoolo la soo booliya caanahooda daacad waa ka dhargeyso maaha laakiin hadhow cadaabi isu beddelaya ta'fiirkana marka dariiq sharciya ma keensanin shayaadiin iyo balaayo u baray ilaahayna waa u idmay subxaana wa tacaala wamaa hum bidaarin minax ilaa illah wayatacallamuuna minhu waxay ka bar ah. maa yadurhum ha ha wayatacallamuuna waxay barayaan maa yadur walaa yanfacahum walaqad calimuu aayaddii waa kana walaqad calima waxayna ogaadeen oo diintana ay ka yaqaaneen malaa'igtiina u sheegtay laman ishtaraahu ninkii sixirka iibsada ilaa sixir markaa baratay iimaankiiya dhaqaaqaaya moogta maa lahu inuusan lahayn fi laakhirati aakharo min khilaaqi wax nasiiba tacala ilaa uu yu'minuuna biljibti waxay rumaynayaan yahuudu jibti iyo taaquut jibtina waxaan dhahnay waa wax alla wixii asnaam iyo sixir iyo maanta ma arkaysaa khayr daraha darrahoo dhan iyo kohaan daaquudna waxa weye wixii ilaahay kaa mashquuliyo ilaahay looga mashquulo weye qaala cumar wuxuu idhi aljibtu asixru wey wadaaquutuna ashaydaanu wey marka waa isku macno dhow kulli wixii ilaahay kayrkii la caabudo oo la weynayo alla kaa mashquuliyo weeye wa qaala jaabirun waxau dhahay addawaaqiidu dawaaqiidu kuhaanun waa kuwa maaragtay wax sheegyool ah kaanuu ahaa yanzilu calayhim shayaadiinu shayaadiinta ay ku soo degi jirtay fii kulli xayin qolo kastaba waaxidun bay ahaayeen qolo kastaba waa mid bay lahaan jireen oo maaragtay shaydaankaa khaliifanaya iyo balaayada halkaasoo xoolaha uga soo aruurinaya oo shayaadiinta marka wax u soo sheegsheegaysa halkii run oo samada laga keenay sidaan xadiid ku soo marnay ayay boqol beenood ugu darayaan waxaasaa marka laga dambaynaya xataa wax hadday isku qabtaan ninaa matala waxaa dhici karta inuu yidhaahdo xaaskiisii xumiyaad ku dhacday iyo kuma dhicin kaahinkaa loo tegaa leeyahay kala bix see run sheegaya bal muxuu ka ogyaha bal fiir sharciga waa maxay markhaati ma u haysaa soo ma naagtan ma tuunta adiga haa markhaati ma haysaa may haye licaantan hay adiga zawjkeeda haddaa tahay qof kale haddii uu maaragtay uu tuhmana waxaa leeyahay adiga haye afar shahaada ma haysaa may soo galha waa lagu jeedlaha xadulqadar waa lagu jeedlaya marka waa sidaas oo kale wey laakiin kaahinaa loo tegaa haddii warrabo ayadii uu leeyaha maarata waa qaldanta oo ku masabidana toga keena soo maa marka waa sharci baas wey can abi hurayrata radi allahu anhaa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu xadiidka muslim bukhaari aa wariyey anna rasuula llahi marka macnaha ulajaahid ulajaahidku waxaa weeyaan in kuwa suxarada ay dawaaqiid ay yihiin sababtoo ah suxarada ilaahay iyo diintiisa ka mashquulinaya kuhaantuna sidoo kale waa dawaaqiid weeye waxyigii alle iyo cibaadadii alle subxaana wa tacaala iyo itibaacii rusul iyaa looga mashquulaya marka wax alle wixii ilaahay looga mashquulo oo ilaahay kayrkii la qiimeeyo sokadiis waxaasoo dhana marka dawaaqiid ah can abi hurayrata wa abi hurayrata waxaa laga wariyey muslim bukhaari aa ka wariyey anna rasuul ayaa bixiyey xadiidka anna rasuula sal alla alay qaala wuxuu yidhi ijtanibuu ka fogaada asabca almuubiqaat toddobada wax halaajisa ka fogaada macnaa dunuubta waaweyn ah marka dunuubta waxalaasha toddoba waa ka badan yihiin laakiin uu markaa munaasabo uu nabigu sheegay calayhi salaatu salaam ayuu u sheegay wa ilaa muubiqaadkii kabaa'irtu waa badan yihiin toddoba keliya kuma koobna qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allahi rasuulkii alla wamaa hunna maxay yihiin marka saxaabada haddii gooraal cilmiga waa ku dadaali jireen su-aalaha waa iska ilaalin jireen laakiin rasuulka calayhi sala hadduu baab u furo ama qof kastoo kaloo acraabiya uu su-aalaha oo weydiiyo aaday markaa cilmiga u xafidi jireen marka qaaluu waxay dhaheen wamaa hunna maxay tahay marka marka doo rasuulku wax sheego calayhi salaatu salaam istifsaarkaas looma diidaayo laakiin su'aalaha in la badiyaa la diidi jiray qaala ashirku billaahi ilaah in loo shariik yeelo had waa middii lala soo dagaalamayaba oo maxalu shaahidka oo kitaabka dhanba iyo wasixru sixirka waa midda hadda maxalu shaahidka ah marka inuu muubiqaad waaweyn uu ka mid yahay waqatlu nafsi alatii xarama allaahu naf ilaahay xarimay in la dilo ilaa bilxaqi xaq maahan kullu daalika waxa weeye waa wax mafaasid waaweyn ilaa shirkigu diinta dhan buu fasaadinaya sixirkuna sidoo kale naftii iyo diintii buu fasaadinaya qatlu nafsiguna waxa weeye dee dadkii haddii la laayo oo la dilo yaa diintii haynaya diidku dambay ku quntaa soo maaha amni haddii la waayo oo dadkii layska laayo yaa diin intee lagu baranaya yaase diintii haynaya diin iyo diin waa fasaadinaysaa wa aklu ribaa ribadii in la cuno iyaduna maalkiiba fasaadinaysaaho koox ribadu waa labo waxay riba nasii'ah waa middan hadda faa'iidada bunuugtu ay bixiso carabtan ay kala qaadan jirto oo qofku lacag deyna intuu qaato ribo la saarayo sanad kasta ribal fadli mid la yidhaahdaa jirta ayada oo sarrifka iyo waxyaalahaasi ku tacalluqdaa oo waa maxay dahab dahab markaad ku bedelayso waa inay isla egyihiin midna bimidlin yaddan biyadda inay yihiin lacag lacag isku mid haddaa ku beddelayso dollar dollar oo ku sarrifanayso laba konton waa inay isla midiin meesha lagu kala qado hadday lacagtu kala duwan tahay ama da'ab iyo fidlo tahay sida dollar iyo lacag kenya oo kale waa la kala badi kara laakiin waa meeshan la ysugu dhiyay lama oggola xataa haddaad tirahdid lacagtan iisoo yahay sarrifka duurkiian kaasoo soo doonana lama oggola xigmada loo diidaa waxaa waa maxay ribada waxa ay hadda ay samaynaysoona waxa weeye amwaashii koox xagga soo ar kooxda soomaalida isugu arurta xoolihii dhammaan taasaa la diidaa waxaa la rabaa lacagta siyuulada inay socoto xigmada hadda kaba soo qaad magaaladan la joogo haddii nimanka saraafiinta magaaladan joogo subaxdii markuu waagu beriyo ee lacagta loo keenso tii kenyana inta dhigtaan anduurka iisoo laaba tii doolarkaana inta ay dhigtaan oo lacag aysa bixinin maqribkii ama casarkii haddii la garo magaalada dhan siyuuladii waa ka dhammaanay soo maaha lacag haadeysaba ma lahanba iyagii xaggii xagga u taalla marka si aan siyuurada lacagtaysan u dhammaanin waa in meeshii la kala qaldoomo haddii kale kooxay ku aruuri dadkii cayr bannaanay soo hareen waa wax hadda ay ku samaynayaan cumlooyinkana lacagta soo xarey soo xarey soo xarey kooxay ku aruur somaan hadha waxba idiinma yaalin waaw afkaa la kala taagay marka si dhurwaaqaday oo kale marka xigmada sharciga waa inaan fahmno waa waaklu ribaa ribada in la cuno iyo waaklu maal yatiimta xoolahooda in la cuno ayadana waa jariimo weyn watawalli in la jeesiyo yowma zaxfi maalinta ciidamo isu hosiqayaan gaar ahaan hadduu ciidanku labalaab uusan ka badnayn wy iyo waqadfi lmuxsanaati gabdhaha la dhowray oo xumida ka dhowrsan in la qadfo oo maaragtay zine iyo waxaa lagu caayo alkhaafilaati hilmaansanba waxaasba qalbigoosa kuma soo dhicin gabdhaha wanaagsan waxay uga duwan yihiin waa laga yaabaa rag waxa inay ku soo dhacaan oo ku sheekaysto laakiin gabadha haddii ay wanaagsan qalbigeeda maba ku soo dhacba ilaahbaa noo sheegay subxaana wa tacaala albint alcafiif maa yakdur xataa fii baalih kuma soo dhacayo alkhaafilaati halmaansan almu'minaat mu'minaadka marka maxalu shaahidka waxaa weeye in uu muubiqaadka uu sixur ka mid yahay wa can jundub waxaa laga wariyey marfuucan qaala wuxuu yidhi xaddu saaxiri ninka saaxirkaa ah xadkiisa darbatun bisayfi seef in lagu garaaco wey rawaahu tirmidiyu wa aلصaxiixu anahu mawquuf xadiidka markii marfuuc ahaan la yidhahdo waa daciif laakiin waa mawquuf ninka maarata saxaabiga qowlkiisa weeye wa fii صaxiixi الbukhaariyi waxaa ku sugnaa can bajaala can bin cabda waxaa ku sugnaa qaala wuxuu dhahay kataba cumar bnu khaaab ayaa waxuu qoray dadkii waxuu qoray gobolladii joogay an iqtuluu laaya kulla saaxirin nin kastoo saaxira iyo wasaaxirati gabarh kastoo saaxira faqatalnaa waxaan dilnay alaaa sawaaxira saddex maaragtay saaxirad ayaan dilinay saxa waxaa ka ansaxay can xafsata radi allahu canha xafsana waxaa ka ansaxay annahaa amarat inay fartay biqatli jaariyatin jaariyo in la dilo oo annahaa amarad inay fartay biqatl amarad in waxay fartay biqatli jaariyatin lahaa gabar addoona ay lahadoo saxarataha inay sixirtay fa qutilad waa la dilay wa kadaalika saxa can jundub jundubna sidaasoo ka ansaxday culummadu waxay isku khilaafaan saaxirku ma kaafira mase kaafir maaha a'immada saddexdaa imaam maalik shaafic maalik abu xaniifa iyo imaam axmed labadiisa riwaayo mid ka mida gaal bay ku xukumeen imaamu shaaficina waa kala tafsiiliyey waxaan leenahabuu dhahay sixirkaaga noo sheeg haddii wax shayaadiin iyo waxyaalo shirkiyaad ay ku jiraan waa gaalnimo haddii kale oo hadduu xalaalaysana waa gaalnimo haddii kalena waa la xadaya marka sheekh cuthaymiinna saas u kala qaado wuxuu leeyahy markay gaalnimada ay tahay waa marka waxyaalaha shayaadiinta iyo waxaa istikhdaamsado iyo nafad laakiin hadduu daawo iyo caqaaqiirta waxyaalaha istikdaamsado marka waa la dili karaa laakiin waxaa loo dilaa fasaadkiisa waa saa'il waayo dadkiiba baabi'inaya ummaddiiba baabi'inaya marka waa la dilaya marka ninka saaxirka hadduu dad wax ku dilo waa la dilaya haddii la ogaado fasaadkiisa inuu maarata wax fasaadinayana sidoo kale maarata waa la dilaya marka imaam axmed wuxuu yidhi qaala axmed eh, can alaaati min asxaabi nabiy tabat maa idin qoran maxayn kuu qoran qaala axmed maxayn kuu qoran ee yani habata qatlu saaxir saas camaloo ka wadaa ah. habata wuxuu ka sugnaaday qatlu saaxiri macnaa saaxirka in la dilo can alaaatin saddex oo min asxaabi nebiyi ka mid a marka waa cumar iyo xafsa iyo jundi sharciguna waa uu keenaa sababtoo ninkan ummaddii diintoodii iyo cirdigoodii iyo waxoodii dhamma ayuu mutasallid ku yahay marka in la dilo waa keenaysa fiihi masaa'il baa ku sugan aluulaa tafsiiru aayati albaqara in la fasiro waa soo fasirnay tafsiiru aayati الnisaa ayadana waa soo fasirnay aلhaaliثatu tafsiiru اljibti wالطaaquut wاlfarqu baynahuma waan soo sheegnay alraabicatu ana الطaaquuta qad yakuunu min aljini buu noqon karaa waqad yakuunu min alinsi wixii ilaahay xadkiisa kaa bixiyuu noqon karaa alkhaamisatu macrifatu sabci almuubiqaati almaqsuusaati binnahyi toddobada xalaajisoo nahyiga lagu gaar yeelay waa soo baranay asaadisatu ana asaaxira yukafar ama yakfur inuu kufrinayo asaabicatu annahu yuqtal waa la dilaa walaa yusataabu toobana la weydiin maayo sababtoo dadkiiba u dhibaya athaaminatu wujuudu hada fi lmuslimiina fii cahdi cumar saaxir waqtiga cumaraa la hero shayaadiintu ka cariri jirtay fa kayfa bacdahu maxaa u malayna weliba waqtigaan <laughs> meesha joogtiinna waa taqaaniin allah mustacaan allahuma kfinaa <laughs> shara daalimiin washara saxara washara kuli shaydaan wsal alla ala marka insha allah eh, kitaabu tawxiid